bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam calى rasuuli اllahi walih وصaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo lixaad ee ka mid ah min kitaabi الnikaaxi wa tawaabicihi waxaa inoo dambeeyan ku jiray kitaab اlcidda iyo fusuushiisii faslun fi tadakhuli ciddatay almarأa fasalkan wuxuu ku saabsan yahay laba ciddo oo haweenay ku imanayso isgudagelaya iyo kuwa aan isgudagelaynin iyo fasalka khuseeya marka khulaasaduna waxaa weeye labada cidda haddii hallin leeyahayna way isgudogelayaan hadday laba shaksi oo muxtaramiin kale leeyihiinna isma gudogelayaan khulaasada intaa weeye iyo haweenay cidda tirsanaysa haddii lasoo ceshado ciddadii way dhammaatay nikaax cusub baa bilowday haweenay cidda tirsanaysa haddii loo galmoodana galmadaana ay tahay galmo saxiixa ama shubha ku timid ciddadii ama way go-aysaa ama way joogsanaysaa oo xilli dambe ayaa la dhammaystiraya sheekhu wuxuu idhi lazimaha idaa lazimaha haddii ay laasimto ay qabato ku waajibto way ciddataha shaksin hal shaksi labadiisa ciddo oo min jinsin waaxidin ah bian allaqa kaan allaqa meesha bianta kaan baa ku fiican wixii miaal ah kaan baa la yidhaahdaa wixii tafsiir ee macno ana bian baa laga cabira in badanna waynu soo maray bianwa markaad fasirayso shaygii hore markaad miitaalinaysana kaan baad isticmaali ayb idaa lazimhaa gabadha hadduu ku laazimo uu qabto cidataa shaksin hal shaksi labadiisii ciddo oo min jinsin waaxidin hal nooc wada ah labada ciddaa hal nooca ah. kaan allaqa waa inuu haweenaydii furay matalan uma wata uu u galmoodo fii ciddati aqraa'in ciddo dhiig aw ashhurin ama bilo jaahilin asagoon garanaynin xukunka galmada ah aw caaliman ama garanayo fii rajciyatin islaan dalqad u dhiman yihiin tadaakhalata waa isgudagalaan ciddat اalaaqi wاlwai ciddadii galmada iyo tii alaaq waa isgudagalaya fatabtadiu macna tadakhulkii buu fasiraya sheekhu fatabtadiu waxay bilaabeen haweenaydii ciddatan ciddo cusub bay curin min alwai galmada laga bilaabo wayadkhulu fiiha ciddadii galmadana waxaa gudagelaya baqiyatu ciddati alaaq alaaqi ciddadiisii wixii ka dhimanaa masaladu marka way iska caddahay waa maxay macnaheedu haddii haweeney laba ciddo ay ku waajibaan labada ciddana ay isku jinsi yihiin isku nooc waa dhiig iyo dhiig midana qori loo tirsan tanna qori loo tirsan waa bilo iyo bilo tanna bilaa loo tirsan tanna bila loo tirsan min shaksin waaxidin labada cidda ninka iska lahana waa hal ruux hal nin weeye markaa way isguda tii dambe ayaa la bilaabi tii hore wixii ka dhammaanaana ta dambey gudagelaysa waa intaa masaladu wax dhib badan maaha bian allaqa haweeney buu furay ka an allaqa wuu furay haddii la furo soo ciddo bilaaban mayso ciddaa bilaabata uma waia fi ciddadii oon dhammaanin bu haddana u galmooday islaanti xagee u galmooday fii ciddati aqraa'in aw ashurin bilay tirsanaysay ama waxay tirsanaysay dhiigag ayb suaalahaas inaad joojisaan waa codsanaya su inaad joojisaan waa codsanaya dhowr waa sheegay maxaa yeelay ciddayba ku jirtaa baa lagu yidhi goorma horta baaina la gaadhaa way soo socotaa sheekhaa sheegi doona fii rajciyatin iyo baa'inan la kala qaadayn matigay ku qoranta marka horta matiga aan dhammayno wixii ishkaala idiin dhimanna hadhow farta taagta markuu cashar ku dhammaado khayr allah idin siiyo aw ashurin jaahilan jaahilan isagoon garanaynin wa hadduu alaaqu markaa baai yahay jaahilan qaydka wuxuu u laabanayaa markuu alaaqu baai yahay bimacnaa islaantii wuuba ilaaway inuu furayba ama xaaskii uu furay buu islaamtiisii mooday tii kale ku mehersanayd labuu qabayo tii dambubu mooday inay tahay tii uu furay inuu mooday inay xaaskiisi u qaba ay tahay alaaqiibuu hilmaamay islaantiibuu islaam baa-ina ah u galmooda ama zaani ama nin hee khaldamay soo intaaba ma ah islaam baa ninka u galmooda <clears throat> xiddatu baynuuna tirsanaysa ninka u galmooda waa imaa inuu xaaraam u qastay oo uu zaani galmadiisuna aysan macno lahayn xurmana lahayn yo imaa inuu yahay nin ismoodsiiye wato shubho ama hilmaama wixii ka dhacayba jaahilan aw jaahilan aw caalima aw jaahilan wa caalimanta waxay u laabanaysaa labada shardiba labada qaydba markuu yahay alaaqu rajc jaahilan aw caaliman fii rajciyatin ay fii ciddati rajciy tadaakhalata waa isgudagalahayaan maxaa yeele isagoo jaahila ah, u jaahil ka yahay haweeney rajciyaa oo ciddo tirsanaysa in loo qalmoodo inay xaaraan tahay ma og maba garanayaba ama wuuba garanaye kasba oo u galmooday fii xukmi zawjiya qabtaa rajciyadu haddee jumhuurna waxayba qabeenba waaba ku noqosho galmadu waaba ku noqosho annaguna hadde waxaan lahayn xukmu zawj bay qabtaa xukmu zawjay qabtaa laakiin galmada waa xaaraan tadaakhalata waa isgudageli tadaakhalata waa maxay waa ciddat اطalaaqi waa ciddat اlwaطi maxaa yeele hadday haweenaydu bila tirsanaysa ood u galmo ay soo furtay bilana u socdee ayadoo bishii labaad maraysay galmada dhacday bilo ka soo qaad xaaid waxay ahayd ah, mid ka quusatay dhiig ama aan weli gaadhin bay ahayd bishii koowaad markay dhammaysatay alaaqii aad soo furtay ka tirsatay bil ayaad u galmootay waxay bilaabi ciddo cusub oo ah galmada ka bilaabata galmadii markay saddex biloodoo dambe tirsato tii ee alaaq dhammaantay mar hore dhammaatay idan way isgudogaleen weeye labadii bilood ee ka dhimanayd ciddatu alaaq waxay gudo gashay saddexdii bilood eed u bilowday galmadii cidat lwai tadaahalataa waa isguda galayaan macna tadaahul buu sheekhu fasiray fatabtadiu waxay bilaabi tabtadi tu soo socotay oo watatay soo socotay dalaaqi ciddadiisi fatabtadiu waxay bilaabi ciddatan bila tirsi ama dhiig tirsi ilaa aqra iyo ashhur baa lagu soo yidhi ciddatan min alwai galma ka bilaabata galmada hadday tii dambe loo tiriyo bilaheedii ama loo tiriyo dhiigageedii saddexda aha tii hore soo bilaabatay alaaq ahaydna waxaa ku qasbantaha inay fangasho maxaa yeele waa isku jinsi ninka iskalena waa waaxid masaa'ilka noocaasana way isgudageli jireen wayadkhulu fiiha fii ciddati اlwadci waxaa gudagelahaya baqiyatu ciddati alaaqi alaaqa ciddadiisii wixii ka dhimanaa wax ishkaaloo meesha ku jira ma jira maxaa yeelay maqsuudka alaaqa ciddada alaaqa ujeeddadeeda iyo midda wadhiga ujeedada waa isku mid waa isku mid weeye haddii tan bilaha lagu hubsanaya baraa'atu raximna galmada inaad bilo saddexoo dambaan tan talaaqa haddii lagu hubsanaya raxim saddex dhiigana tii dambee galmadana saddex dambaan sii siinna laba goroba waxaa dheer weeye tan dambaa dheer ta dheer dambaa dheer tahayna tii yarayd waa fangalaysaa wax ishkaala taa kuga jira iskaga tago ayb fain kaanat ixdaahuma ixda alciddatayn labadii ciddo mid ka haday a ah hadday tahay xamlan uur walukhraa talabaadna ay tahay oo tii dambaysay aqraa'an dhiigad tadaakhalata waa isgudogalayaan fil asaxi haddaynu qabsanno haddaba fatanqadiyaan labadii cidda waa go'ahayaa biwadci wadci lxamli bay ku go'ahayaan wayuraajicu waana soo ceshan karaa zawjkii qablahu qabla amliwadci lxamli eh, waa soo ceshan karaa fatanqadiyaani waa go'ahayaan biwadcihi wadci lxamli bay ku go'ahayaan wayuraajic waana soo ceshan karaa way zawjkii qablahu qabla wadci اlxamli lianna alcidda hadday min nikaaxin tahay tuujibu rajca taana waa iska qaacido cinda ahli اlcilm ciddadu sideeduba haddii laga cidda tirsanaya min nikaaxin tuujibu rajca rajcay waajibisaa wa qiila waxaa la yidhi in kaana alxamlu min alwadi la soco ayuu ninkii furay ninkii haweenaybuu furay xaamil ah ciddadeedu waa maxay nintaas waa inay dhashay ku cidda dhammaataa soo sidaa maaha ayadoo xaamilo ah iyo haddana u galmooday ciddadii bay tirsanaysaa waana xaamilo waxayna ciddadeeda ku godaa inay dhasho haddana wuu galmooday maxaa kulmay laba ciddo mid galmada damba ka bilaabanaysa iyo tu soo socota tadaakhalata galmo markay timaado maxaa la raadin jiray in gabadha rixinkeeda la hubsado maxaa la hubsan waaba xaambilaan ku markay dhashana cidadeeda way dhammaanaysa rixinkeedina waaba beriba waxba kuma jiro tadaahalataa fi lasaxi fatanqadiyaani tii galmada iyo tii uurka lagu tirsanhayayba biwadci wadci اlxamli lanna waa min shaksayn waa min shaksin waaxid xamliga ninka iskale loo ciddo tirsan iyo midka galmada sameeyey ee laga ciddo tirsanba waa hal nin hal nin wey laakiin labada ciddo unbaa kala duwano midna uurka ayaa lagu tirsanhayaa markay dhashay ciddidu go-aysa midna ka bilaabanaysa ayb oo hadday gabadhu aysan markaa uur lahayn dhiig bay tirsan lahayd hadday dhiig hesho haddii kale bile bilay tirsan lahayd haddaysan markaa dhiig helin macnuhuna waxaa weeye tadaakhalataha filasaxuna xaqiiqa ma ah waa suuri waa suuri waxaa looga dakhalat ciddat اlaqraa'i fii ciddat اlxamli fii ciddat اlxamli baa looga jeeda lianna waxaa weeye haddii uusan haddaysan ciddat اlqur'i dhammaan lahayn qabla wadci اlxamli unbaa la xisaabi lahaa hadday ka hor dhammaanayso unbaa gooni loo xisaabi lahaa laakiin haddayni ka hor dhammaanayn waxay raacaysaa xamligay raacaysaa lianna qur'igu waxaa loogu talagalay in lagu hubsado riximku mu mashquulsan yahay mise maya wadculxamlina waa yaqiin inuu raximku beri yahay marka waxaa yimid weeye laba kale awood badan aqraada iyo wadculxamliga waxaa xoog badan wadculxamliga asagaa marka xambaaranaya fatanqadiyaani waxay ku go-ayaan biwadcihi wa qablahum ciddada baa taagan hadda waxaynu soo maray alciddatu min nikaaxin tuujibu alrajca in la soo ceshan mar haday haweenayda weli dhalin ayadoo xaamilana la furay kadibna loo galmooday ciddadii galmada ka bilaaban lahayd iyo tii uurka kulli waa isfangaleen waa isxambaarteen waxayna ku dhammaanayaan biwadci اlxaml licumuumi qowlihi tacaala waulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlan suwarkan waxaa laga dhambalaya oo laga dheehanayaa oo laga farcin aayadda cumuumkeeda intaasoo suuro ayaa soo ge maskaxa in la furfuray u baahan tahay gabadhii xaamilada ahaydee la furay haddana loo galmooday hadday dhasho soo horta maysan dhigin ha boqol ciid hadday iskugu tagaan waxay ku dhammaadeen biwadci اlxaml xukunka <laughs> aayaddaa keenaysa dhib malah wayuraajicu wuu soo cesho weeye qablahu qabla wadci lxamlina wuu soo ceshan karaa maxaa yeele ciddadii ma dhammaanin wa qiila qiilba wuxuu le aan kala qaadno in uurku dambeeyey iyo inuu horreeyey aan kala qaadno ilaa laba suura suuragal ah labada suura waa maxay gabarh baan furay galoof ah dhiig bay tirsatay dhiig laadadoo sugaysaan u galmadii dambey uur ku qaada uurku marna wuu horayn karaa marna wuu dambayn karaa la soco qiil baa marka wuxuu leey aan kala qaadna niman hadduu uurku horreeyey galmaduna dambaysay waa ka yeelay inay isgudo galaan cidduduna ku dhammaato gabadhu inay dhasho maxaa yaha xaamilo loo galmado uur labaad qaadi mayso dhiigna ma jiro bilana warkeed badaa wowlaatulaxmadi baa shaqayn bur wiilku warka waa fahmay laakiin gabadhoo galoofa haddii la furo oo dhiig tirsanaysay kadibna loo galmooday galmadii dambe idabdarradahaydna ay ku qaaday uur markaasi farbaa ii taagan buqilku leehay waa fahanteen baranbale wa waxaa la yidhi in kaana alxamlu uurku hadduu ka yimid min alwaqi waddiga dambeeyey falaa yuraajicu soo ceshan maayo ma soo ceshan karo maxaa yeelay wuxuu leeyahay xamliga waxaa keenay galma dambeo khaldan oon xurmo lahayn marka falaa yuraajic intuu urku socdayna waxaa dhammaatay ciddadii aqraada tusaale muxuu u jeedaa qiilku gabadhoo bilo tirsanaysay baad waxaad u galmooday bishii u dambaysay bilay tirsanaysay ilahay baa ilmo siiyey dhiig bay tirsanaysay dhiiggii u dambeeyay ama kii labaad baad u galmootay ilma alla siiyey sagaalkii bilooday uurka ilmaha ku siday maxaa dhammaanhaya hadday betirsa saddex bilood way dhammaatay buui hadday tirsan lahaydna saddexdii dhiig maroraa laga soo tegay lixdan bilooda dambana waa galbo dambe idab daraa uur ku yimid bay sidataa marka cidid ma horay kaa dhammaatay buu galmadan dambana waa macna daro la xormayn maayo ilmaha nasabkiisun baa lagu ilxaaqin calaa madhabina laakiin waa khaa hadday baainahay ta waaba daraciya tahayna waad garanaysaan hawsheeda waynu soo mar macnahaasuna sheekhu u jeedaa macnahaasna waa macno bannaanka aan muran ku jirin aw lishaksayn fain kaanat alcidda ciddatan lishasin waaxidin waan soo marray min jinsin waaxidin waan soo marray lishasin waaxidin min jinsaynna waan soo marray kale u gudbay ah aw lishaksayn fain kaanat ixdaahumaa lishakayni muxtaramayn baaqayd ah labada cido laba nin baa kale leh oo mid walba muxtarama dida kaafirka iyo murtadka iyo xarbiga iyo meesha laga saaraya ruux muctaram ah oo macsuum ah ciddadii wey bian kaanad kaan kaanad bayna ku fiicanta horana waan soo sheegay kaan kaanad gabadha waa inay ahayd oo kale matalan fii ciddati zawj furay ciddadii bay tirsanaysa aw ciddati wadci shubhatin waxay tirsanaysay galma lagu khaldamay ciddadeed bay tirsanaysay labada waa isku mid waa waa laba miaal oo isku mid ah. gabar la furay oo ninkii furay ciddadiisa tirsanaysa ama ayadoon la furinba galma khalad loogu galmado ismootiis ah ama eh, nikaax faasida ama shubha tirsanaysa ya maxaa yimid fawuiat min rajulin aakhara weeye bishubhatin ukhra fawuiat waa loo galmooday min rajul aakhar nin labaad bishubhat اkhra waa labada cidda in la kalmiyaa la rabaa oo laba nin kaage aw nikaaxin faasidin baa haddaba loogu galmooday watu shubay soo cidda ka soo cidda tirsanaysay ama ciddatu alaaq bay soo tirsanaysay waxaa loogu galmooday nikaax faasid oo dambe oo beenbeen ah muctado la guursadoo kale hade waa inaga soo marra xalaba maraynay ama watu shuba nin kalaaba islaantiisi mooday adu waxaa kulmay laba ciddo aw nikaaxin faasidin waa cafu khaasin calى acama minhu limaada maxaa yeelay waطn shubhuhu ayaa ka camsan nikaaxa faasidka nikaaxa faasidku waa min waطn shubha taasuu ka tirsan yahay wuxuu u kala qaaday lakin inaad wax ku fahamto aw masekaanadu waxay ahayd zawjatan bay ahayd muctadatan cidda tirsanaysa can shubhatin bay ka tirsanaysa zawjay ahayd ciddo tirsanaysa xaggeyna ka cid tirsanaysay oo loo galmooday ka tirsanaysa ciddu haddaba faulliqat markaasaa la furo zawjka qabay ee nin kale islaantu adoo xaaskaadi qaba kuu joogtoon furin baa nin kale intuu islaanta si madooba u adiga waad ka joogsan waana la hubsan riximkeedii ninkaa dambe u galmeed ku khaldamay waa inay ka cidtirsato marka riximkeedii la ogaado ninkii ku khaldamay inaysan u qaadeen uur ah kadib bay xaaskaadi u galmoona reer ku noqon iyadoo sidaa kuwa ah yo adugu intaad xanaaqtaata islaanta nugta la qabsanay maxay wabaad furan maxaad kugu geysay laba ciddaa iskugu timi faulliqat waxaa la furay bacda wadci shubha ayaa la furay falaa tadaakhula markaa isfangeli maayaan tii horay tirsan taa hore markay dhammaato yay ti cusub curino bilaabi isma gudad mid walba tactadu likulli waaxidin ciddatan kaamila ciddo dhammaystiran oo mustaqil ah wbihi qadaa cumar sayidina cumar sidaasuu xukumay cali baa xukumay jamaaca min asaxaaba laga wariya walaa mukhaalifa lahum baan idhaahnaa laakiin sayidina mascuud ayaa laga wariyaa tadaakhulka inay isgudo gelayaan shaaficiyadu fuqahada muxadiintuna way daciifiyaan way daciifiyaan waxay dhahaan ma sugno almuhim madhabka annagu aan qabno wabihi qaala alimaamu maalik wa axmed wa axmed abu xaniifana tadaakhulku qaba tadaakhulku qabaa waana sida mashhuurka ka amaalig ah oo waxay leeyihiin ayagu labadaa ciddo kolbata u dambaysun baa la tixgeli tii hore waxay fangelaysaa ta dambe dalaaqii u dambeeyey unbay ka cid tirsan hadduu shubaha dambeeyeyna dalaaqun horreeyena wado shubahun bay ka cid markay taa dambe dhammaatana tii hore aydna waa bull allaha siiyo halkaas ayagu taagan yihiin waa qowlka mashhuurka can maalik wa bihi abu xaniif ibnu scuud baana laga wariyay calaa dacfin fi alriwaaya madhabka shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalik riwaayadiisa kalena waa sida sayidina cumar iyo ka sugan cali marka ishkaal badan kuma jiro ninkii markay ishkaal kusoo baxo meel ha ku qoro waqti baan siinaya toban daqiiq maadaama su-aalaha din weydeen cashirka laba saac iyo labaatanba waan ka baxa ama shan joojin bal toban daqiiqo nin walba su-aalihiisa ha soo daysto marka ayada ah. insha allahu tacaala uma wuxuu gudba marka haddaan labada ciddi isguda gelaynin see loo tartiibi sidee loo tartiibin tartiibkii wey uma intaa kadib yundar waxaa la fiirin fi tartiib fain kaana xamlu hadduu uur jiro kaanadii taamadeedi bmanaa wujidada ahayde fain kaana xamlun uur hadduu jiro qadamad waxay hormarin gabadhu ciddatahu maxaa saa ka awoodma wax alba wax lagu ogaado gabadhu in raximkeedu ilma uusan ku jirin waa maxay waa inay dhasho ciddo ka xoog badan ma jirto saa darteed ayaa muطallaqo iyo hayru muطallaqaba waxay ku cidtirsadaan hadday uur leeyihiin biwadci اlxaml qadamat ciddatahu waxaan kala qaad lahayn sawaءn taqadama sababuhu aw taأhar nin baa islaantii furay iyadoo ciddadii tirsanaysaa mid kale u galmooday biwaطi shubhatin oo u galmooday uur bay qaaday wada shubhiin idan laa tadakhula soomana dhin kee marka tirsanaysa biwadci اlxamli sawaء taqadama sababuhu aw taأhara lأnna waa aqwى اasbaab isaga u xoog badan saasaa lagu yidhi qadamat ciddatahu sawaء taqadama aw taأhara sababuhu wailaa isagaa xoog badan maxaa yeele lianna ciddat alxamli ma yeeli karta ta'khiir la socda warka asaga gabadhu hadday uur yeelato ciddadii uurka dib looma dhigi karo automatic bay gabadhu marka umushuba ciddadeeda ku dhammaan waxa dib loo dhigi kara goyn loo xisaabi karo waa bilaha iyo dhiigagaiyo wixii la halmaala waa ay baylata wa ilaa haddaan uur jirin waad fiirin fain sabaqa alaaqu alaaqu hadduu ka hormaro waca shubhati baa kuu qadaran hadda alaaqii baa ka hormaray wacu shubhaha atamad waxay dhammaystiri ciddatahu ciddata alaaq uma istanafat اlukhraa talabaad bayna soo bilaabay tanna waa masale iska waadixa iska waadix weeye haddaan uur jirin uur hadduu jiro goorba asaga ayaa lagu bilaabayaa markuu islaantu dhashay kadib ayaan tirsanaynaa haddana ciddadii dambe ee wadu shubha ahaa ama nikaaxi faasidka ama alaaqe wuxuu dunaha noqde haddaan laakiin uur jirin waxaad firin furintaankaa horeeyey mise galmada shubhada horeysa islaan la furay oo ninkeedii ka cidda tirsanaysa yaa nin kale ku khaldamay oo xaaskiisii mooday waxaan leenahay waxaa horeeyey alaaqa sooma cid cidid alaaqi gabadh yahay ama bilo ku dhammee ama aqraa ku dhammee markay dhammayso kadib waan leenahay haddaba kii dambe kuu galmoodee madadarkii ordahay tiisina bal tire hadda hadda uma istanafat waxay soo cusboonaysiin alukhraa cididii kale oo min wadi shubha way iska caddahay walahu mualliqi ninkii gabadha furay ee alaaqiisu horeeyey walahu waxaa u ahaaday alrajcatu waa inaga soo sheegnay alciddatu min nikaaxin waxaan isku ogeyn tuujibu alrajca xaquu leeyahay w ninka asaga walahu waxaa u ahaaday alrajcatu inuu islaantii soo ceshado fii ciddati ciddati alaaqi in kaana alaaqu rajciyan waad iska fahmaade waa cashogarata islaanta la soo ceshado waa un rajciyo sooma ayb faidaa raajaca hadduu islaantii soo ceshado inqadad ciddatuhu taana waa war la gartay haweenay aad furtay oo cida tirsanaysay haddaad tidhahda igama gubato waa ku soo ceshaday macnaheedu waa maxay ciddada gubato wey islaanti xaas bay noqoto wey ka nikaaxin jadiid islaan hadda aroostood guursatay ka dhiganta hal dhiiga u dhiman yahay haddaad soo ceshato ama saddexdii bilood ay laba habeen kadib aad soo ceshato ama habeen ama laxdo waxay noqonaysaa wixii hore waa balcan baa cur iyo halbacaad lagu lisay islaam cusub wey faidaa rajaca inqadad way dhammaatay way ciddatuhu ciddatu talaaq way dhammaatay oo lama gaadhin belehe waa ku soo ceshada wey saddex dhig maanan gaadhin waa ku soo ceshada wey xaas cusub lacal allaha yuxdithu bacda dalika amran baa timid haddaba hadday xaas noqotay ciddadii labaadee wato shubhahayd maxaa laga samay muxuu hi waa sharacad waxay markay watushraa ciddadiisa ay tirsato ninkii hore ee furayna uu soo ceshaday xaas u noqotay ma u galmoon karaa maya walaa yastamticu biha xataa yataqiyaha tanna iska caddahay walaa yastamticu ku raaxaysan maayo ama la baashaali ma bihaa xaaskii uu soo ceshaday nin kalena uu ku khaldamay xataa taqdiyaha ilaa ay dhammayso ciddadii watushubhaha lianna maxaa yeelay islaantu waxay ka cidda tirsanaysaa nin kale gelmadii oo ajnabi marka si loo kala sooco biyahaadi iyo ninkan biyihiisi ilmihiisii waa xaaskaadi waa sax waad soo ceshatay laakiin ilaa ay kii kale ciddadiisa ka dhammaanayso bal u kaada wadaado biyaha yar cantoogo dib u noqow marka waa islaan adoo aad qabto xaaskaada xaggana u galmoon karin iyadoon xaayado ahayn cudur aan qabin laakiin maxaa ku tacalluqay xaqu lkhayr ciddat lkhayr baa ku tacalluqday taana waa iska cad wain sabaat taa waa markuu horeeyey alaaqu u horeeyey alaaqii markuu horreeyey waad soo dhammayseen wain sabaqat hadday hormarto ciddatu shubhati baa hormartay aalaqa ka hormarta taana way iska caddahay wain sabaqat hadday hormarto ciddatu shubha atalaaqa alaaqii bay ka hormartay qudimad qudimad waa tii horaanu soo marrayoo tartiibka ayd ah ayaa u nintiisi staaday ciddada u balwaado untaad xanaaqdaad tii maxay islaamta na ninka waad isu dhiibtay muuse kugu khaldamay waad iga furantaati tad xanaaqday marka yaa horreeya waata shubha iyo iyo alaaqa waadushaha horeeya wain sabaqad ciddatu shubhati aalaaq qudimat waxaa la hormarin ciddatu alaaqi baa la hormarin limaada liannahu aqwa wey hunaa waxaa la firinaya laba xaq ma awoodda ciddadaa la eegi mise sabqigaa la eegi udimad waxaa la hormarin cidaة طalaaqi baa la hormarinaya lأnna maxaa yeelay waa ka xoog badan midda kale ثaaniyan waxay ku tiirsanaysaa cid طalaaqu sabab jaaئis ah لأnna cidda طalaaqi waa mustanidaة ilىa sababin jaaئisin oo nikaax ah, ama طalaaq ah oo la laakiin middan waa un khalad bay ku timid sabab jaaئisna uma tiirsanayse waxuun la kala soocayaa ansaabta ikhtilaafkeedan baa laga cararaya macnahaas weeye waqiila waxaa la yidhi may qudimad ciddatu wai shubha qudimad waxaa la hormarinayaa ciddatu shubha la hormarin alaaqaana dambayn limaada liannaha hiy alasbaq liannaha asaabiq ma sabqigaa la tixgal waaqiilku siduu qabo mise waxaa la tixgelin quwada iyo awoodda ciddada waa siduu qawigu qabo labadaa qiil halkaasay ku dhisan yihin khilaafku marka wuxuu eegahayaa naadirun ila alquwati waalqidami ma quwada mise horumarka faslun fii mucaasharati lmuctada buu baab yuu fasal yahay gabadha ciddo tirsanaysay ee lala baashaalay ee lagu xadgudbay maxaa u tala ah caasharahaa idaa caasharahaa hadduu la dhaqmo gabadhi ka zawjinbuu oola dhaqmay sidii ninkeeda oo kale bilaa wadin galmala'aan fii ciddati aqraani aw ashhurin fa awjuhun ku jira asaxuha asaxeeda waxaa weeye awjuhdaas midka u fayow in kaanad hadday gabadhu tahay baa'inan inqadad cididu waa go'aysaa bilaqraa'i walashri bay ku go'ayso way wadan wa ilaa hadduu aysan baa'ina ahayn falaa ay falaa tanqadi ciddatuha macnaha hadda laga hadlaya waxaa weeye haweeney muctadoo ciddo tirsanaysa ayuu ninkii la baashaaro la dhaqmay umana galmoonin wuu la khalwoodaa gurigiibuu la bariyaa istidaan ma weydiisto daf buu iska soo yidhaahdaa gabadhoo qaawan ama dhar yaraystay buu arkaa hadduu doono wuu dhunkadaa uu tataabtaa ukukaa laakiin galmama dhicin mucaashadada uu la yimid ninku ciddadii gabadhu u soo socotay maxay ku samayn baa laga hadlahaya way fahanteen marmar gabadha ciddada tirsanaysay ninkuna oola dhaqmay sida ninkeedii qabi ee aan furin galmana galmana aysan dhicin wax kalena uusan dhaafin ciddadii soo socotay maxaa lagu samayn waa intaa waa masalada meesha ku qoran muxuu sheekhu yidhi idaa caashara ka awjin idaa caashara iyo almuctada ka zawjin bilaa wadin galmala hadduu wadi jiro horaan baad soo marteen baabu tadaakhul ciddatayn baad ku soo marteen haddaad soo marayseen hadduu wadi jiro markaan wadi jirin baa kugu dhimanayd in laguu sheega keliya bilaawad fi fii ciddati aqra'in ciddo dhig la tirsaday gabadhu ku soo jirtay aw ashhurin bilo fa awjuhu saddex weji baa ku jira waj wuxuu leeyahay way go-aysa mucaasharadan iyo labaashaalkan gabadha uu ninku kula dhaqmay inuu u galmaday baa laga soo qaadaya wejna wuxuu leeyahay maye waa waxba laga soo qaadi maayo asaxuhaana waxaa weeye atafsiil tafsiilka matniga kugu qoran awjun way asaxu waan fiirina in kaanad hadday tahay baa'inan ciddaday tirsanayso talaaq baa'ina ciddadii hadduu yahay inqadad way goraysaa ciddadu waxay ku go'aysaa bilaqraa'i way sii wadan wey joojin way sii wadan haday bil tirsanaysayna bilaha way wadan haday dhiig tirsan bay wadan warkiisi iyo dhunkashadiisii iyo tataabashadiisii waa dembi asoo gale ha ka toobadkeeno warkaa waad garateen inqadad ayib wailaa hadduu alaaq maxaa yeelay gabadh baa-ina ah ninkii tataabtay ku xadgudba waxaa weeye ka zaanin buu la mid yahay zinaduna xurmo ma laha almuctada min alaaqin baa-ina waxaa looga qiyaas qaatay kalmasniyi biha marka xurmo ma laha way dembiga oo toobadkeen haddii qaadi fiican joogana ha lagu geeyo ha ku tacsiilo idab ha kuu falaa tanqadi ciddatuha cidadeedi ma go-ayso ku go-i mayso ashurtii ay wadatay iyo aqaraadii way joogsan oo muddada uu la baashaalay ama gabadha uu ku xadgudbay uu la seexanayo usan u galmooninbe ee uu zawj ahaan falkii ku dhaqaaqay ciddadii laga way go-ay ciddadii lagu xisaabi maayo wa in taalad laba bilood saddex bilood buu gabadhii la seexanayay oo gurigi joogay oo uu la khalwoonayay ama uu dhunkanayay oo walaala hadda waxbaa iga khaldamay bal waan soo noqontada ku hayay saddexdaa bilood waxa gabadh ohanaya kuuma tirsanay la soco kuuma tirsano ciddadu hadday bilo ahayd iyo hadday way joogsatay way istaagtay mar hadday joogsatay intaa idibdarradu ay socotay la xisaabi maayo ma xisaabno ciddo kuguma xisaabno oo waxaa laga soo qadaya mucaasharada inay tahay ka wain xagga inay joogsanayso ciddadii istaagayso ayb maxaa yeelay shubhatu iftiraash baa meesha ku jira wey shubhatu iftiraash iyo shubhatu jimaac baa ku jira meesha walidaa waa in la joojiyo haddaba hadday gabadhii ciddadii ay wada halkaa ku joogsanayso maxaa tala ah ma soo ceshin karaa anigii dhaqan ee ka zawjin oola dhaqmay gabadha anaaba u galmoonini walaa rajcata bacda alaqraa'i wاlashhuri maxay sameen gabadhu muddadaa ilibdaradu ay socotay ciddida ku xisaabi ayadoo bil soo tirsatay maalan ayay eh, dhaqan xumadu timid dhaqanxumadu waxay socotay saddex bilood saddexa bilood waxba laga soo qaadi maayo gabadhu bil baa meel u taagan ilibdarada markay dhammaato yaydhi haddana ay bilaabeen labadii u dhimanayd ayadoo haldhig soo tirsatay ayaa ilibdaradan timid waxay socotay ilaa shan ciid oo dambe bay sii socoto shantaa dhiig bul allaa ka siiyo waxba kama jiraan hal dhiig baad soo tirsatay maxaa kuu dhiman labo labadiiba haddana bilaabi haddaba waa yahayo walaa rajcata ninkaa rajca ma laha bacda alaqraa'i wاlashhuri hadda yaanan xukuminbe inay ciddada dhammaatay bacda alaqraa'i wاlashhur bilaha iyo dhiigagaa dambe ee mucaasharadu socotay intaa dhacahayay ninkuma soo ceshan karo ma soo ceshan karo waa sida ay ku tageen nawowi iyo ay qoreen nawowi iyo raafici iyo wadaadkii ibn rifcaha say ku tageen wey laakiin alimaam jamaldin isna wuxuu leeyahay waa waham iyo khata ka dhacay min ashaykhayn ibnu rifcana uu ku raacay fi kitaabi alkifaaya fi sharxi tanbiih sawaabkuna waxaa weeye asawaab wاlmufta fi اlmadhab ana lahu rajca cidda islaanta ku jirta cideedina ma goyn lamana soo ceshan kara iskeeni maxaan isku ogeyn alciddaة min nikaaxin tuujib الrajca kitaabkiisa almuhimaat fi sharxi rawda wاraafici buu sidaa ku yidhah majaladka sideedaad sabxada toddobiy toban ilaa sagaaliyo toban ayb isagaana ka saxan walaa rajcata soo ceshi ma jiro bacda alaqraa'i dhiigii inta la tirsaday kadib aw alashhuri bilihii inta la tirsaday kadib maxaa yeelay ixtiyaad baan samaynaynaa wey ixtiyaad baan samaynaynaa ciddada aan joojinno wax mucaasharood baa timida laakiin maadaama uu khalad sameeyey xagga macna ahaanna ciddadu ay dhammaatay ila galma ma dhicin galma ma dhicin marka waxaan iskugu daraynaa ixtiyaad inaan ciddada joojinno oon ku qabanno hakab asna aan dhahno maadaama bilo badan ay meeshu socdeen galmana aysan dhicin kaanaka lam tucaashirhaa xaqu rajca malihi waa sida ay ku tageen nawowi iyo raafic iyo murafa laakiin wuu diidan yahay isna madhabkana u tiriyey ayb waxaa laguu sheegay walaa rajcata bacda alaqraa'i wاlashhur waxaa wey waa maxay waa bilaha la joojinayo bilihii hakadku aan gelinay iyo aqradii hakadka aan gelin rajciye ma laha wey laakiin iyo aqraadii asalka ahayd markay dhammaato inuusan soo ceshi lahayn taa muran waaa laga le waa wey iyadoo hal dhiig heshay baan mucaasharo sameeyey aan banaanayn hakad baynu gelinay afar dhiigoo dambey gabadha heshay shan bilood buu dhaqankaa samaynayay bilaha iyaga malaha weye rajciya malaha intaasa laga hadla waata lagu diiday ee uu leeyahay isnawi madhabku waxaa way inuu xaq u leeyahay rajciyada leanna ciddadii ma dhammaan xaqiiqatan ma dhammaan qultu waxaan idhi wayalxaquha waxaa haleelaya intaa hawsha ay socoto alalaaqu ila inqidaa'i lcidda haba dheeraato fatradu gabadho wax yar tirsada ciddadeediibuu mucaasharo sameeyey bilaa wain mudadii baa dheeraatay aan hakadka gelinay xilli inta ayada waa la furi karaa buu lehay waa la furi kara an waa ku jirta fii xukmi azawjay ku jirtaa wayalxaquha alaaqu alaaq baa halay ila inqidaai lciddati ilaa muddada dhammaadka muddadeed abteeda laga gaarayo ixtiyaa baa loo samey midda ayada marka waa maxay rajciyana ma laha alaaqna waa ka fakanaya waa cuquubo waa la meeshu xaq u lahaana waa laga joojiyey tii dhibka ku ahaydna waa waad furi karta inta hakadka ay ku jirta gabadhu waad furi karta ayib intaa marka waa zawjkeedii mucaasharadiis walow caasharaha hadduu la dhaqmo gabadha ajnabiyu nin ajnabi ah oo ninkeeda ahayn bilaa shubhatin waa shardi bilaa shubhatin hadday shubhati timaado waad soo marteen xukumkeedii baaba tadakhul ciddatayn baad ku soo marteen walow caasharahaa ajnabiyun baa gabadhi la baashaalay ama la dhaqmay inqadad cididii waa go'aysa wallaahu aclam inqad waa maxay inqadad bilashhuri walaqraa'i bilaheedii u socday iyo dhiiggii u socday bay sii tirsan wey mucaasharadiisuna waa ka zinan ama waa zina cadba ictibaar ma laha waxba laga soo qaadi maayo gabadha oo dhiig tirsanayso laba dhiig heshay ama dhiig heshay ama bilo tirsanaysoo bishii koowaad heshay ayaa mid ajnabi ah oo ninkeedii furayba ahayn u galmooday waa zin un zinana xurmale gabadhu cidideeda way dhammaan bilahay soo wadato wadan wuxuu dhimanaan bay dhammaystiran halkaasay ka wadaysaa wallahu aclam waa ziyaadadka imaam nawowi licadami shubha shubhana ma jirto galmadona muxtarama ma aha walow nakaxa hadduu guursado muctadatan islaan ciddo tirsanaysuu guursaday bidammi sixati isagoo moodaya inuu asaxahay raafic wuxuu ka cabiray calaa danni saasaana ka fiican dhib mala gabadh ciddo tirsanaysoo nin guursla'aan ogaynba ciddo islaam ku jirta inaan meher qabanayn oo la mehersan kari warba ooma hayo caama soo islaamay buu ama diinba aan ka warqabin bidani sixa wawaia markaasuu u galmooday inqaacad way go'aysaa ciddada way go'aysaa inqaacat alcidda inqadad iyo inqaacat farqi baa udhexeey inqadad waa maxay way wadanoo bilaheedii bay ku dhammaystiran weeye dhiiggeedii bay ku dhammaystireen inqatacadna way istaagtay wey go'day ayib goormay go'day min xiina watiha xilliguu u galmooday laga bilaabo wa fii qowlin aw wajhinna min alcaqdi iska caddahay oo masale badan ma ah islaan cidda ku jirta ay wuxuu mooday in la guursan karo caamay ayib wuu guursaday gabadhi waa nikaax faasidaada la soco wuu guursaday markaasuu u galmooday kii hore ciddadiisii waa go'day ayb maay ku goormay goda laakiin waqtul inqiaaci baa laisku khilaafay oo qawi wuxuu leeyahay min xiina waia lanno caqdiga ixtiraam ma lahayn fasid bu ahaaye galmadan ayaa dhib keenayso in gabadha uur qaaday ama raximkeeda wax kalaa dhici kara min xiina waia ayb lixusuuli firaashi bilwai galmadaa keentay hawsha wey wfii qowlin qowl waxaa ku sugan aw wajhin sawaabkuna waa waj alimaam raafici fi sharx kabiir wsagiir iyo nawwi fi rawda waxay rajaxeen inuu yahay waj wa fii wajhin la yidhaahdo wa fii wajhin inqaطacat ciddatuha min min alcaqdi bay ka go-aysa caqdiga lanna maxaa yeelay guurkaa uu guursadaybu wuxuu ka leexiyey indheheeda ninkeeda gabadhu intay cid tirsanayso ninkeeda bay ka wacaal qabtaa kan kaliya soo guday nikaaxa ku xidhay wuxuu ka indhasaabay ninkeedii saa darteed ciduhu waa inay ka bilaabato goyiddeedu caqdiga ay ka bilaabato lanna waa waqtu sarfi can zawjiha qawna wuxuu leeya maye nikaaxa faasid bu ah caqdigaa macno ma lahayne galmadaa dhibka keentay galmadaha laga bilaabo inaad garateen bay la tahay ayb goormay marka cidadeeda u laaban oo dhamaystiranaysa hadday istaagtay inqaaca joogsatayo marka ninkaa dambe jaahilka islaamta cidda tirsan guursaday iyo qaadigu kala tafriiqiyo oo uu kala fijiyo labadooda kadib bay usoo laabeen ciddadeedii inay dhammaystirto ciddadeedi inay dhammaystirto kadib marka kala tafriiqiyana riximkeeda waxaa lagu hubsan bixayadatin istibraag kii dambe kadibna waxay u laaban inay ciddadeed hore dhammaystirto warka waad garateen bay la wuxuu yidhi walow raajaca hadduu soo ceshado xaailan islaan galoof ah oo loo galmooday islaan loo galmooday oon uur lahayn oo uu furay buu soo ceshaday uma allaqa haddana waa furay istanafad ciddo cusub bay cisdoonaysanoo bilaabi waa iska caddaay midana raajac islaam baad furtay islaamaad u galmootay oon ilmo sidin ayaad furitaan ku dhufatay kadibna ciddadii markay bilowday ama bil tirsato ama dhiig ha tirsatee cididoon dhammaanin baad soo ceshatay soo inaga soo sheegna maaha islaam muctadoo la soo ceshaday ciddadeeda waa dhammaanaysaa nikax jadiidana bilaabanay uma allaqa istanafat wixii hore waxba kama jiraane alaaqan dambe unbay ka ciddi tirsan kii hore ka kac wey maxaa kii hore nikax horeo tagay wey nikax horeo tagay bay ka dhiganta wa fi lqadiim qadiim waxaa ku sugan qowl qadiim waana qowl jadiid ah qowl qadiima iyo jadiidba yaa meesha ku jira tabni way ku dullisi in lam yata qowlkan qadiimkana xoogban maxaytu nadar qowlkan qadiimka iyo jadiidkana xoogban maxaytu nadar islaam baad furtay islaan xaaskada ood la aqalgashay ayaad furtay iyadoo ciddadii tirsanaysa yaad haddana soo ceshatay markaad soo ceshatay adoon u galmoonin baad haddana furtay maxaad soo marka hoos loo dego waxamaan soo kordhin buu qadiim ku leeyahay iyo wa fii qowlin qadiimin tabni way ku duldhisi wixii tagay bay weli ku duldhisi wey maalan iyadoo soo tirsatay laba dhiig laba dhiig soo tirsatay ayuu yuu soo ceshaday ooma galmoon hadana waa furay qadiim wuxuu leeyahay hal dhiig baa u dhimanaayay tii hore oga dhimanaay ti unba dhiiggin bay tirsan qawina muxuu ku cusub oo saddexay bilaabi hiddi cusuboo saddexay bilaabi in lam yata hadduusan galma samaynin qiyaasan calaa man low abana uma jadada nikaaxaha wa allaqa qabla an yamasaha qadiimkii jidku waxay uga qiyaas qaateen islaam baad dalqad ku furtay maadan soo ceshan say ciddada u tirsanaysaa ciddadeeda dhammaatay ciddadeedii baa dhammaatay ayaa dib u guursatay ila dibbaad u eroosi kartaa gabadha inti meher cusub iyo doonid cusube dibbaad u guursatay dib markaad u guursatayba adoon u galmoonin baad furtay ka warrama xidda ma jirto qadiimku marka wuxuu qiyaasan calaa tilka almas'ala islaam buu furay cideedii baa dhammaatay dib u guursaday asagoon u galmoonin buu furay maxaa meesha yaalla qabla ayamasaha waxa ma yaallo tanna waa la mid buul islaam furay cidday bilowday wuu soo ceshaday haddana wuu furay waxay la mid tahay kamaa low abaanaha wanqadad ciddatuha uma jadada nikaaxaha wa طallaaqa qabla an yamasaha warka inaad fahanteen baan u malay iskaga socon dhib ma laha aw mase raajaca wuxuu soo ceshaday xaamilan islaan xaamiloo soo ceshaday fatanqadi ciddatuha bilwadci taa waa iska caddahay licumuumi اlaaya wulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna aw raajaca wuxuu soo ceshaday xaamilan fabilwadci dhalmada cidadeedu ku go taana way iska caddahay sawaan waiaha bacda rajcati aw lam yaaha islan xaamilo ah islan xaamiluu furay wuu soo ceshaday iyadoo ku jirta ama ha u galmoodo ama usan u galmoonin cidadeedu waxay ku go-aysaa biwad aml falow wadacad hadday dhasho rajcati wey islan xaamiluu soo ceshaday xaamilo uu furay buu soo ceshaday kadibna waxay dhashay intuu soo ceshaday kadib falow wadacad hadday dhasho bacda arajcati uma allaqa uu furo istanafat ciddo cusub bay cusboonaysiinoon bilaabi maxaa yeele wanagu soo maray gabadh xaamila ah haddaad furto kadibna ayadoo xaamila aad soo ceeshato macneed waa maxay alaaq furitaanka hore ciddadiisi waa dhammaatay wy waa xaaskaygii ayadoo sidaa hadday dhashana anuunba ii dhashay ciddii socota waxaan ku baabiyey soo ceshigaan soo ceshay marka falo wadacat bacda arajca intii uu soo ceshaday kadib bay dhashay uma alaqa alaaq cusub ku dhuftay markay dhashay kadib istanafat ciddo cusub bay bilaabi tii hore muraajacadii baa baabi'isay wa qiila waxaa la yidhi qiilka horaa soo laabanaya qiilka horaa yata bacda alwadci wadcu walaa qablahu falaa ciddata calayha qiilka warkiisu ma sahlan waxay la mid tahay kamaa low abaanaha uma jadada nikaaxaha wa طallaqaha walam yamasaha qiilku halkiibuu taagan yahay in lam yaطa hadduusan u galmoonin bacda alwadci intay dhashay kadib falaa ciddata calayha nafsa shay wey waa adoo islaam guursaday soo ceshigu guur buu ka dhigan yahay soo ceshatay oo guur aan ka soo qaadnay bad haddana islaantay furtay adoon u galmoon famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha bay lama tahay iilku iilka warkiisu war sahlan ma ah walow khaalaca hadduu madax ku sameeyo mawduucatan islaam u galmooday khaalaca waxaa ka fiican abaana waa isku mid khulciga iyo dalaqa baa'inka waa isku macna had loo jeedo walow khaalaca walow abaana isku macno wey ciddat lmukhtalica bilmunaasaba sida raajixa waa xayda gabadha haday khulcato oy madax furasho samayso meherkeeda ay gadato oo ninku xoola ka qaato hal dhiig bay tirsan dhiiggaa kadibna ninkay doonta guursanaysa hal dhiig bay tirsan waana sida ay xukumeen sayidina ibni cumar khaliifatu almuslimiin cumaan ibni cafaan wa bihi qaal ibni cabaas ibni mundirna wuxuu yidhi walaa khilaafa lahu min asaxaaba idan nimankii odhan jiray buu i masalada aan kitaabka qur-aanku cadaynin sunnadana aan lagu cadaynin ijmacna usan ku guntamin qowl saxaaba ayaa la qaadanaya oo asxaabta ayada waxay ku qasbay inay dhahaan ciddat mukhtalica waa xeedatun waaxida laakiin maaysan dhihin buui fatanaaqado wuxuu xoogow jug ka siinayaa jiqil ku reebhayaa shaaficiya asxaabtiisa iyo cid walba waa jumhuurta ra'yigoode jumhuurtao dhan buu jug ka siinay dhib ma laha walow khaalaca mawtuu'atan islaan uu u galmooday buu yidhi isiiso boqol kun waa waad waad fasaxan tahay haddaad dalqadiiba kun doolar iga siiso waad fataxan idan xoolihii bay siisay waa la kala dhaqaaqa iyadoo cideed tirsanaysa uma nakaxaha dibbuu guursado wubaa iga khaldantay boqolka kunka doolar waxba i tari waaye gabadh yahay dib isu guursan waayahay le rag waa badan yihiin uma nakaxa ay uma jadada nikaxaa bay ka dhiganta uma nakaxaha fi lcidda ciddada ay tirsanaysa gudaheedii ba ku guursaday wey uma waطica waa u galmooday uma طallaqa haddana waa furay istanafad waxay cusboonaysiin ciddatan lilwaطi wa dakhala fiiha waxaa ciddadaa dambe gudagelhaya albaqiyatu min alciddati الsaabiqa ciddadii hore wixii ka soo hadhay waaba hadday jirteen wadaadana waxay leeyihiin waa ku khaldamay nawowi iyo raafici suuradan lannu ciddamaba jirta meesha tii hore waa dhammaatay waxay u dhammaatay gabadhii iyadoo ciddo tirsanayso dib u guursaday nikaax jadiid ah meher jadiid ah wuu u galmooday galmo dambe iyo guur dambea yimid cidatulmukhtalica tagtayba waa dhammaatay uma allaqa mar labaad istanafat ciddatan lilwaطn ciddadan dambe ee alaaqa dambe timid alaaqan dabadii timid ayaa eh, eh, ay bilaabaysaa tii hore ay soo socotay waa ku daysa wadakala fiiha albaqiyatu haddayba xun jirta bay le wadaadda waxay leeyahay aan u fasiro waxay u jeedaan haddiiba qayl soo bodo waxbaa dambeeyey israacaan lena waa israaceen maxaa yeele waa isku jinsi waana min shaksin waaxidin waa isku dhammaatay saasuu ujeeda imaamku waan iskaga tagay faslun fii ciddat alwafaati wاlmafquud wاlixdaad fasalkan saddex masalo ku saabsan yahay masalada koobaad waxaa weeye gabadha laga dhintay maxaa cidda ah haweenay ninkeedu ka dhintay maxaa cidda ah nin la waayay xaaskiisi maxay samayn soomaaliya way qaxda badahay jidhay haddana tahriib baaba soo baxay iyo badaha in la jidhay iyo magafaaba soo baxay nin la waayay islaantiisu maxaa u tale ah ixdaadkaas asayada iyo isbasaasinta faslun fii ciddati alwafaati wlmafquudi wlixdaad ciddatu xoratin xaa'ili haweenay xor ah, oon uur lahayn ciddadeedu liwafaatin geerina wicda tirsanaysa wain lam tuua weligeed bayaan loo galmoonin arbacatu ashhurin wacashratu ayaamin bilayaaliha waa afar bilood iyo toban afar bilood iyo maalmood oo habeenahooda wata wey wuxuu ku qadaraya wadaadda waxay dhaheen maalinkaa ku filan ayib wali waxay dhaheen habeenka ku filan maya waa inay israacaan aayadda qur-aankana caddaysay ciddatu xuratin xoro waxaa lagaga ixtiraasay addoonti waa inay iman doontaa xaa'ilan waxaa lagaga xaamilada urka lahaydoo waa biwadci xaml way iman doontaa liwafaatina hadda waa hawshii la rabayba wax kaloo loomaba soconinba wain lam tuuta waxaa lagaga ixtiraazaya ciddatu alaaq idaa nakaxtum lmuminaat uma طalaqtumuhuna min qabli an tamasuhuna famaa lakum caleyh min cidda shuqulkuma laha cidd lwafaat gabadha caawa lagugu meheriyey adoon aqal laguu geyn oo weligaa aan salaamin oon halaw dhiin haddii bale kugu soo bioodood qalaf tidhaahdo ciday tirsanaysa afar bilood iyo toban habeen geeridu waa ka culusta howlaha kale qur-aankana cadey wlan yutawafawna minkum ydaruna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra ilahay baa cadday wa tacala lamana kala qaadin cumuum baa ku jira wladiina cumuum baa ku jira yutawafawna cumuum baa ku jira haddaan dhahno ficilka fii siyaaq اlihbaat markuu fii bacdi siyaaqaad ku yimaado cumuum buu keenaa cumuum baa ku jira haddaad tiraa ficilka fii siyaq bacd cumuuma keenana waxaa weeye cumuum kuma jiro ayib siyaaa nucuum buu keenhaya waxaa loo keenay libayaan xukmi mutawafa canha zawjuha haweenaydii laga dhintay oo dhan ba ilahay kaga hadlaya ayib dhib ma laha iskaga tagne wuxuu ihi wa ciddatu amatin addoon ciddadeeduna nisfuhaa afar bilood iyo toban habeen niskeedu wey way iska cadda waa laba bilood iyo shan habeen wa in maata hadduu ka dhinto taana ijmaac baa loo daliishaday in ciddatul alama ee laga dhintay laba bilood iyo shan beri ay tahay ibnu mundir baa soo guriy ijmac fi kitaab اlijmac wa fi اlawsat wa fi اlishraaf wa in maata hadduu ka dhinto can rajciyatin islaam baad furtay dalqad ku furtay ama labaad ku furtay ciddada iyadoo tirsanaysa ayaa tii alla kuu timidood geeriyootay oo ninkii hebel ahaa daraad buu gabadha hebeed furay caawana waa meyd bal ka warramal waa meydbari maxaan leenahay intaqalad waxay u guuri ilaa ciddati waafaati ciddo geeri u guuraysaa maxaa yeele ka xoog badan ayadaa ka xoog badan ciddada aqraad iyo ashut maxay ahayd madinna lagu ogaada bara'at rix lagu ogaada wey ciddadii aqraad iyo ashurta saddexda ahaydna ee madinatu bara'at raxim ahaydna waxaa ka dheer weeye afarta bilood iyo tobanka habeen baa ka dheer hadday bilo tirsan lahayd saddex bay ku ciddo dhammaan lahayd haday dhiig tirsan lahaydna waxaaba dhici karta inay ku cidda dhamaysantahay soddon iyo ila aqalu cidda waa maxay soddon iyo laba bilo cumdaad kusoo marta ama hadday u badato waxay lahayd saddex bilood tan laba afar bilood iyo tobanka habeen ayaa waxay tahay aqsal ajalayn marka xagga u guuraysa haddaad diidaan macnahaasna ijmac baa la soo guuriyey haweeney ciddo tirsanaysa haddii ninkeeda uu dhinto rajciyo tahay caf rajciyo ciddo tirsanaysa ninkeeda hadduu dhinto inay u guurayso ciddu wafa ijmac buu soo guriy min mundir wakadalika ibn qataan alfasi abulxasan ijmac bay soo guuriyeen walidaa rajciyo hadda way ku dhaxali adna waa dhaxali hawsheeda howlgooni aw aw maata wuxuu ka dhintay cambaaini falaa falaa tantaqil ilaa cidda wafaatin wey aw maata in maata can rajciyatin horey kugu cadfan tahay aw maata can baa'inin falaa ciddadeedii u guuri mayso geeriie eh. waxay soo tirsanaysaa ama bilo ahaa ama dhiiggaan bay sii wadaan lanna baainadu zawja ma ahaw qur-aanku muxuu hi wala tawafawna minku yadaruuna awaajan awaajan ayado ma aha awjan baaina zawja ma aha ayib mafhuumkii qaacida xalaa soo marteen bay eh, ku dhisan tahay xukumka haddii bismi lagu xidho yajibu taxqiiqu madluuli alsmi wadcan ay luqatan baaino zawje ma tahay mise maaha zawje ma aha inaysan ku dhexlaynin oo nafaqo kugu lahaynin oo kan oo kan oodan u galmoon karin wixii zawje oo dhan shuqulba kuma laha in yaroo waxaa igu dhiman ciddo oon kala soocanayna aniga xoolahaygi iyo xoolaha iga lagu kala soocayo xoolaha la kala madho weeye intaan baa ku dhiman ayib aan iskaga tago <clears throat> waciddatu xaamili islaam urla ciddadeeduna biwadci wadci lxamli bishardihi saabiqi maca shardihi saabq lala qabo shardigiisi soo hormar mxu ah, laba shardibaad soo martay uurku uurka xamliga waa in loo tiirin karo ninkii ciddada iska lahaa walow ixtimaalan xalaad soo martay wa bishardi waa inuu soo socmo ilmuhu si dhammaystiran labadii shardi ku tilmaamayaa kamaa sabaqa ileedinkeediin daran tahay falow maata sabiyu aan tago falow maata sabiyu ilma yar hadduu dhinto can xaamilin ka dhintay fabilashari ilmo yar oo shan jir ama lix jiroon galmoon karin aan biyo duurin xaggana aan laga ayaa gabarh quruxsoon oo dhaafireed aabbihii usii dadaalay ku meheriyey kadibna wiilkiiba wadnaha lagu dhuftoo geeriyooday falow maata sabiyun can xaamilin maxay samayn fa bilashhuri bilay tirsanaysaa ayadu bilay tirsanaysa maxay u tirsan lianna alwalada waa maxay manfiyun canhu waladku kama suuragelayo horaan baynu soo maray xamliga markay gabadha ku cidda tirsan laba shardi baa la shardiya uurkan waa inuu leeyahay ninka ciddada leh ama dhintay uurkan waa inuu leeyahay ninka iddada ciddada iska leh ee wax furay uu leeyahay ama ka dhinta uu leeyahay uurka ma bala ilmuhu maxaa aniga wadcuxamli ii keenay shuqbi kuma lihi waa barnafayle sabi yar wey marka bilaheed un bay tirsanaysaa licadami nisbati ilayhi qaطcan wey walow ixtimaala ma meesha ka baxday fabilashhur fatactadu bilashhur bilay ku cidda tirsanaysa wakada waxaa lamida ah mamsuuxun mid la masaxay mamsuux waa maxay waa ninkii labada xubanba aan lahayn raayana xiniyara ma laha ushi dheerayd ee wax lagu fogaysan jirayna ma laha midna ma laha waa allow xiirba gabadha asagoo isma dhaamaan wakada mamsuuxun id maxaa yeelay laa yalxaquhu waladku ma haleey caalmadan waladkan xamliga ilmaha ku jira waa markuu u yeryahayna waa wau shubha ama waa nikaax e, faasidu ka marka marba hadduusan ilmaha lahayn uurkan ilmaha ku jira haddaa adugu adan lahayn walow ixtimaalan ama ka dhintay uusan lahayn walow ixtimaalan maxaan leenahay islaantaasi biwadci alxamli ku cidtirsan mayso id laa yalxaqu ma haleelaya caalalmadhabi sida lagu taga haddayna qabsanno maxaa ninka aan raaye iyo xubinka tarankooda aan lahayn inzaalba kama suura galo ayb marka galma hadduu galmana kama suura gasho insaalla kama suura galo madinay hawsha ahayd xaqiiqaa lahaye cilladaa meesha ka baxda wayalxaqu waa haleelayaa waladka ilmihii waa haleelayaa majbuuban mid la gooyey kaasoo baqiya ay hadheen untayaahu raayihiisii xinyihi baa u jooga caruusadii baa qolyahan somalida xinyaha baalka goyn jirtay ayib ninbaa xubinkii tarankaa la gooyey usha dheerayd baa laga gooyey laakiin raayibaa u jooga ninka waxaa dhici kara inuu inuu xunbia ka yimaadaan hadduu wax camcamsado xunbaa kasoo dhiqi kara ninka asaga ama intuu wa dhacaankiisiiba intii la qaaday islaamta lagu shubi karaa xalayna soo maray iyadoon galma dhicna xataa hadday islaantu ninka melihiisi isku shubto rimac gacmeedna uu dhaco ilmaha asagu inuu leey soalameyna soo marin waa tiibay lamid tahay haddii minhaajku bilaashkuma hadlahay wax kastoo dhacayo minhaaj isagaa farta gelinlay wayalxaqu alwalad ilmuhu waa haleelaya majbuuban mid la gooyo oo xubinka taranka laga gooyo majbuubkaasoo baqya uu hahay unay aw xiniisa ay u haheen ama ray u haheen fatactadu way ku cidda tirsan bihi biwadci xamli bay ku cidtirsan liana alwalada yalxaquhu xamligan asagaa iska leh walow ixtimaal marka biwadci alxamli bay hisaantiisa ku cidtirsanaysa wakada waxaa lamida ah masluulu mid la siiyey mid la dhufaanay kaasoo baqiya dakaruhu cala lmadhab kana waa mxiniyi baa laga siiyey tamidda iyadu waa wijaa masluulka hadda waxay u jeedaa waa awrtoo kale so mataqana dhufaanka inta neefka la dilaaxinayntiisa in ayada dhan ba la bixiyo marna xididka koraa intii laga dilo iyadoo iska joogaysa sakaraada kaa marka wa tumid baa la yidhahda midna waa dhufaanid dhufaanidu waa in la siiba xirinta sideeduba la tuuro kii bay u jeedaan minaaf ka hadlaya wakada lann hadday xiniintii meesha joogto wuxuunbaa ka joogi kara leanna wanan la tumay iyo urgu la tumay waxaa jira hawshooda iska wataa jira waad ogtihiin baan u maray wakada waxaa lamid masluul mid xiniyaha laga siibay oo baqiya dakaru xubinkiisuna u jooga caalamad haddaan qabsano asaguna waladku waa haleelayaa islaantisuna waxay ku icdataysa hadday uur yeelato biwadci alxamli saantu ka dhintay macnahaas waa waa garateen bay walow allaqa hadduu furo ixdaa imra'atayhi wmaata qabla بيان أو tacyiinin fain كان lam yata ictadataa liwafaatin wuxuu u gudbo masale kale oo iska dhib badan macnaheedu waxaa weeye lakin way iska sahlan tahay laba xaas buu qabe markaasuu yidhi wallee midin waa furan tahay la socda maad arkaysa xaliimihiisinima midin inay aliim ama hadalka wuu yidhi midna ma niyoonin labada midna waxaa la yidhahdaa labadaasaa dhacday midna bayaan baa laga rabaa midna tacyiin baa laga rabaa midna tacyiin baa laga rabaa midna bayaan marka u fiirsa hadda walow طallaqa hadduu furay ixdaa imra'atayhi buu furay wa maata wuxuuna dhintay qabla bayaani اlmucayana bayaanku wuxuu yimaadaa marka aad tidhi labadiinna midiin baa furan midiin baa iga furan baa tii waxaadna inaad xaliimo furto marka maxaa lagaaga baahnaa xaliima waa mucayana cindaka agtaada waa ka bardhaban tahay un baadan ka sheegin bayaan baa lagaa rabay wadaado labada gabdhood mid baa kuu bismilaysane taad bismilaysay bal caddee baa laodhan lahaa qabla bayaani lmucayana aw qabla tacyiini lmubhama markaad tidhi labadiinna midiin baa furan midnana aadan niyeysanin waxaad xaq u leedahay inaad riddo furitaankii hihaabahayay taa dhakada ka saarto waan isfaanaan u malaynaya khiyaar buu mkaa mualiquu leeyahay inuu yidhaahdo waxaanay labadiina midiin baa furan teeda oga jeedta ii kaadahaata tee ii rororta middan hadda maaloodi dhibtay iyadaa furan dalaaqii wareegahay baad ridi kartaa waa ay baa marka waxaa weeye tacyiin ilmubham tacyinku waa markaan aadaan waxba niyada ku haynin bayaankuna waa markay mid kua cayinayd laakiin aad afka aadan ka sheegin waa ay garateen sooma waad tirin marka fain kaana lam yata midba hadduusan u galmoonin labada gabdhada uu leey midiin baa furan haddii waadhowood lagu mahriyey xaggana uusan la aqalkelin ictadataa liwaafaati geeri bay u cidotirsanhayaan gabdho aan loo galmoonin oon aqal lala tegin oo ninkooda dhintay unbaa laga soo qaadiyo afar bilood iyo toban habeen bay tirsanayeen maxaa yeel lama kala qaado ciddada geerida gabadha ma loo galmo lama fiiriyo looma galmoodin lama eego ma yar tahay lama eego ma weyn tahay lama eego ma addoon baa lama eego ma xor baa lama eego ayib waxaan laga soo riday keliya markay uun leedahay uur uur unbaa naga adag oo noqonaya biwadci ilxaml kaasi intaa waa iska cadda culays ma wakada waxaa la a ah. maxaan saa maxaasaa loo yidhi wuxuu dhintay wuxuu yidhi midiin baa furan mid buu niyada ku hayay ama kuma haynin kadibna asagoon warkii caddaynin uba qalaf wadni baaba istaagayba dhimay maxaan hubnaa labadan gabdhood mid inay furanta tii laakiin ma hayno ta furan maxay tirsan lahayd ciddadii ahayd bay tirsan lahayd ta la furay ee qabil alwafaad furantay geerida ku horfurantay ama saddex bilood bay tirsan lahayd ama dhiig bay tirsan lahayd midda ninka ku mehersaraydee soo hadhay ee weli intaana cadaysan uu naga dhintayna afar bilood iyo toban bay tirsan lahayd wixii baa isku gadmadeen marka mar hadday isku gadmadeen maxaan samaynaynaa waxaan leenahay gabadha furantay ciddada ee geerida ka hor ee mucayanada ahayd kaba soo qaade hadday dhiig tirsatana saddex bilood maysan dhaafteen haday bilo tirsatana saddex bilood maysan dhaafteen hadaba haddaba labadiinuba si looga baxo shakiga yaqiinan loo aado waxaad tirsataan ciddadii geerida afar bilood iyo toban habeen haddaad dhiig heli jirteen way hoostay kaga jirtaa wey haddaad belo tirsan jirteenna hoostay kaga jirtaa fiqiga warkiisu waad garateen baylata ciddata liwafaati wakada waxaa la in waia hadduu u galmoodo kilaahuma labadii gabdhood buu u galmooday wa ayaguna dawaatu ashurin aw dawaatu aqraa'in bay ahaayeen walaaquna marka ayaga ah rajciyun aw baa laba qayd qayd buu keeni doonaa qaydka marka waa laba afle laba afle wey labadii gabdhood uu yidhi midiin baa furan isagoo wax caddaynna wadnaha lagu dhufto u geeriyooday labada gabdhood hadii loo galmoodo xasiiskii ay ahaayeen waxaan eegaynaa inay biltirsadaan oy bilatirsan lahaayeen inay dhiig tirsan lahaayeen wahumaa dawaata ashhurin dawaata ashhur markay yihiin alaaqii furay ama rajci ha noqdo ama baanin ha noqdo kala qaadi mayso hadday dawaatu ashhur yihiin alaaqii uu ama rajci ha noqdo ama baanin ha noqdo kala qaadi mayso aw dawaata aqraa'in bay ahaayeen walaaqu rajciyun idan baain marka lama ogolo walaaquna rajciyun markay daatu aqra' yihiin wuxuu ka ictiraazhayaa hadday uur lahaayeen idaa kaanata xaamilatayn hadday uur leeyihiin waa maxay washoodu biwadci اxamli tacyiin iyo tacyiin la-aanba maxaa yeelay waa idi ama ha ku dhaqo ciddu wafa ha tirsadeen ama dalaaq ha tirsadeen goolba waxay ku cidtirsan lahaayeen dhalmada idan taa waa kuu dhameeyey oo wakada maxay la mid tahay kadaa minhaaj khilaaf ma gudubtee wakada in kaana waia in waطca kilaahuma waxay ku dirsanayaan ictadataa liwafaatin liwafaatin bay kugu cadfan tahay oo waa maxay afar bilood toban ma goorma aysan tirsan karin afar laba oo markuu xamli jiro wuuna ka ixtiraasay wuuna ka ixtiraasay wahumaa daat muxuu kaga ixtiraasay wahumaa dawaata ashhurin buu uga aw dawaata aqraa'in qur ashur waxaa tirsaday islaan ur lahayn marka way iska caddahay fain kaana alaaqu daaina hadaba cilada horun baa kugu jirta in afar bilood loo celiyo iyo toban habeen waa sida axwadka ah hadday dhiig tirsadaan iyo hadday bila tirsadaanba afarta bilood tobankeen baa ka badan shikina yaqiin yaqiinna shiki ooga guuri mayno laakiin yaqiin baa yaqiin looga guuraa waa nigi dhihi jiray maa abata bishayin lam yartafic ila bimili aw biaqwa minhu qaacidaa soo martay fain kaana alaaqu baaina gabdhihii la yidhi midiin baa furan xaggana ayagoon la sheegin midii furayd uu ninkii dhintay idan alaaqa asaga hadduu baain ahaa see baain ku ahaa labada mid ka mid a ah, yaada hal dalqa besoo u dhimanaydba markaasoo midiin baa furan ayb ama labadoodaba waxaa u dhimanayd mid xanaaq badan bu ah muxuun waa iga furanta la kacee tiiba hal xaba far bay ku taagnayd hal ilig fain kaana alaaqu baa'inan itada way tirsan kullu waaxidatin mid walba oo labada gabdhood bilakari ka badan min ciddati wafaatin geeri ciddadeed iyo waalaaatin min aqra'i saddex dhigtii badan ka badan aqsaajalayn wey aqsal ajalayn bay tirsanaysa marka hadday sidaa ta dalaaqu baani yahay islaam baa inaa jira ama saddex bilood ama saddex dhiig soo intaa ma aha labadiinaba maadaama aan lagayn kala saarin saan axwad ula nimaadno waxaan eegaynaa kolba kii badan ciddat lwafaadka iyo iyo ciddat laqraaga kii badan baan eegaynaa maalan islaam baaba waxay dhiigga ku heshaa tii xali aad sheegayseen bish labada biloodba marbay dhiigga heshaa labada biloodba marbay dhiigga heshaa ciddada meeqay ku dhammaan lix bilood ciddulwafaana maxay ahayd afar bilood toban waxaan lena waad tirsanaysaa dhiig baa tirsanaysa dhiig baa tirsanaysa maxaa yeele illa ciddadii dhiiggaa badane hadday dhiigga ku heli jireenba bil iyo badh ila fuqad waxay gabadh waxaa laga yaabaa aqalul xayd haddaan yom ila qaado waxay ku dhammaan kartaa ciddadeedu soddon iyo laba beri iyo iyo laba laxdo waad soo marteen fiqiyaadka kitaab alxayd ayib kitaab ciddana waa ishaaraad bayna ku soo almuhim mar hadday sidaa tahay waxaan leenahay waxaad afar bilood iyo toban habeen maata ilaana ayadaa ka badan ciddadii qurciga ka badan si looga baxo weeye xalaal iftiin baa la qashaa ayb waxaana looga qiyaas qaatay bay leeyihin wadaaduhu masaladii salaada si loo fahmo salaad duhur baa ku dhaaftay cudurdaarku ugu dhaaftay saa u lahayd aad qallaysid aad qallaysid yaad iloodo ma duhur baa ku dhaaftay mise xasar markaad rabto inaad duhurka ku dhaafay soo tukato waxaa waajib inaad wada tukato casar iyo duhur duhur baa lagugu yeeshay qadiisa waajib kugu ahaa saad u ea qadiis berri maanta maskaxda ka baxma baa lagugu lahaa mise duhur duhur kaa gudbi mahay ilaa aad tukato casar leana lama hubee gabadhanna waa sidoo kale ciddat wafaada inay waa dhici kartaa ciddad eh, aqrana waa dhici kartaa midood baa ciddulwafaad xaqiiqatan ah midna waa aqra laakiin waa isku gadmadeen mar isku gadmeen waxaan lena isku qabta sidii laiskugu qabto duhur iyo casr laiskugu qabtay kadibna tirsada labada ciddo eh, kolba midda u dheer warkaa waa iska rooya xaggeen ka xisaabana cidd اlwafa wa tuxsabu waxaa laga xisaabi cidd اlwafa min almowti maalinku dhintay baa laga bilaabi wاlaqraa'u dhiigagana waxaa laga bilaabay min aalaaqi markuu yidhi midiin baa furan markaan leenahay labada ciddata badan bay tirsanayaan waxaan ka bilaabaynaa qurcigana alaaqaan ka fiirinayna ilaa wa xilligu dhacay waxaala wujuubihi geeridan waxaan ka firinaynaa xilligu dhintay illa waa xilligii waajibtay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna yatarabasna lagu xidhay geeri baa lagu xidhay tan kalena maxaa lagu xidhay alaaq wlmuطalaqaatu yatarabasna way isku xidhan yihin labada aayadood aayadda waxay caddaysay in ciddadu alaaq ay bilaabanayso min aalaaq tii geeridana waxay caddaysay ciddada geeridun ay bilaaban min alwafa saasuu ku yidhi marka aan leenahay labada gabdhood waxay tirsanayaan labada ciddo kolbata u dheer geerida teeda waxaan ka bilaabaynaa xilligu dhintay midda furitaanka hadday dheeraataan waxaan ka bilaabaynaa xilliguu furitaanku dhacay halka waxaa ku dhammaaday ciddat lmutawafa anha zawjuha xor iyo iyo wuxuu u gudbay haweenaydii la waayey xukm lmafquud waman aaba ninkii libdha oo wanqaaca khabaruhu warkiisi u go-o nin baa iska dhaqaaqay maxaa jiray nin caydhihii maxaa la yidhi riti aan nin sabool iyo riti aan si yar bay ku sibqadaan ku dhaqaaqa ya waa sahal almuhim waxaa wey soomaalia iska tahriibaysa qulqulaysa waa iska dhaqaaqay waa la iswaayo waman haaba ninkii maqnadee libdha wanqaaca khabar warkiisa in la waayo telefoon lagama hayo meelu joogo lama ogo waxyaabahan la qudeeyo la tataabto laga waa laysa lisawjatii xaaskiisa ooma banaan nikaaxu inay nin labaad guursato ama la dumaalo <laughs> niman baaba dumaal meesha la soo fadhiye xataa yutayaqana ilaa la hubsado geeridiisi aw alaaqu ama islaamtu inuu soo labada ilaa geeri lagu hubsado ama gabadha uu soo fasaxo furitaan loo hubsado ma guursan karto wabi qaala cali saxaabadan cali bn aalib baa sidaa jiray laba qolba imaamku leeyahay i riwaay ayb <clears throat> ra'yigaa hore ku saabsan ciddatu طalaq waxaa laga bilaabi min aطalaaq cidd waa waa laga bilaabi min alwafaadna waa qowl jamacati min الصaxaaba wa fi اlqadiim maxaa yeele waxay ku dhisan tahay tan dambe ilaa warkiisa la helo ama furitaan la helo ilaa cafu geriisi la hubsado ama furitaan la hubsado gabadha ma guursan karto waa maxay maa habata bishayin lam yartafic ilaa bimili in nin kaa la waayay islaantan uu qabay xaaskiisii ay ahayd ku mehersan waa la hubaa furitaanna lama hubo dambe geerina lama hubsanin maxaa marka islaanta u dhahna orod waa hala gudumaalo ama gurso suuragal maaha warkaa waa caddahay marka uu ku dhisan yahay qowlkaas wayna dhacdo waa la waayika xilligii sayidina cumar radi allahu tacaala canhu ayaa haweenay u timid nin saxaabi o ansaari ah iyo inuu taabicaba ma xusuustee ayaa madiino hil habeenimo cisho soo aaday salaad cisho ah soo aaday asagoo masaajidka aan soo gaarin jin baa dafay ninkii jaan iyo cidhib meeloo ku dhacay waa la waayey ruq iyo raad midnaba waa la waayey muddaa la sugayey waa laga samray islaantiisi baa tidhahda intaa ka badan sayidina cumar uma sugi karee balse idheh maxaa kugu dhacay ninkaygii lama hayo dhow sano oo maxaa ku dhacay cisho unbuu naga aaday isha aragtay barur bay tiri dib damba lama hayo wuxuu yidhi yaa yaa qoyskee tahay qoyskii dad kuu tolkeed buu u yeedhay gabadho warkay sheegi ma runba haawaa runteed baa la ninku hebel hebel baa la yidhaahdaa tolkaanu ahaa annagaa naqaan lama hayo ninkii raad iyo raq midna lama hayo wuxuu yidhi sayidina cumar afar sano baad ninkaa sugaysa afar sanaad laga war dhowri nin ma guursan kartid haa la bilo gabadho ha laga warqabo afartaasna markay kuu dhammaato waxaad iska soo qaataa ninkaada inuu dhintay afar bilood iyo toban habeen tirso afar bilood iyo toban habeen markaad tirsato afar sana ay ka soo horeysay marka waa fasaxan tahaye ninkaad doonta guursada sidii bay yeeshay afar sana ay sugaysa afartii markay dhammaatay u timid cumar xatan cumarow afar sano ka hor baan ku imid dhibkaasaan kuu sheegtay tolkaybaad codsatay way ii maqhraati kaceen haddana waaka afartan waan soo leefa ka warran bay tiri wuxuu ihi tolka ii soo celi haddana nimanka wuu yeedhay ma runteed baanu wax ma xisaabina ma dhammaysata afartii sano sayidii waxaa leey waa runteeda way dhammaysatay wuxuu ihi afar bilood iyo toban habeenu ciddatulwafaad ah bilow afartii bilood iyo tobankii baadana soo dhammaystay ku soo noqotay waan dhammaystay tolkeed buu haloo yeedha waa in lasku hubsado baashkasii daa ma aha qolyo qoy raacin looma baaha haa markay noqoto gabadh orod guurso nin dambey guursatay aroosta gabadho nin dambe reer u ah ninkii jinkii dafoo socda waaka